بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحamedi وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمعين amا bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami syidi الmرسلين lلإmam النwwiي raximh اllahu taعaalى qala الإmam النwwiي raximh اllah وعn abi karimةa almqdami bni macdi karib radيa اllahu عnhu qaal samictu rasuula اllahi slى اllahu عalيyh wali waslm yquul nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi maa mala'a aadamiyun aadami ma buuxiyo wicaa'an weel ma buuxinin sharan min batnin calool ka xun weel uu buuxiyo oo calool ka daran ma jiro bixasbi bni aadama aadam bani aadamka kaafigiisa ama waxa ku filani waxa ay tahay ukulaatun labadaba way godan tahay marka hamsada iyo kaafkaba ukulaatun luqmado yuqimna istaajiyo oo toosiyo sulbahu dhabarkiisa toosiyo fa in kaana haddii uu yahay laa maxaalata shaki la-aana yacni mid qasab ay tahay inuu wax cunayaba oo sida aanu yeelaynin fa thuluthun saddex meeloodoo meel liacaamihi ha uga tago cuntadiisa wa thuluthun saddex meeloodoo meelna lisharaabihi cabitaankiisa ha u yeelo ha uga tago wa thuluthun saddex meeloodoo meelna linafasihi neefsashadiisa ha uga tago rawaahu tirmidiyi wa qaala xadiidun xasan xadiidka tirmidi baa wariyey waxa uuna yidhi xadiidun xasan ukulaatun ay luqamun xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa sida <coughs> sida ibnu rajab raximah raximahullah uu tilmaamay kitaabkiisa la yaraha jaamic alculuumi walxikam axaadiidta ziyaadada eh, sideedda xadiiso uu ku daray ayuuna xadiidkan ku jiraayay arbiciinka waxa uu tilmaamay xadiidkan laba dhinacba inuu aada daawo u yahay dhinacii jirkana inuu daawo yahay yacni waxaa weeyaan oo usuusha dibiga ama daawada ay ku salaysan yahay waa daliil buu u yahay <clears throat> maxaa yeeley cudurada in badan oo ka mid a waxaa asal u ah eh, raashin xumo ama yacni raashinka oo si xun loo cuno ayaa asal u ah marka haddii xadiidkan lagu dhaqmo in badan marka waxaa weeyaan cuduradaas waa laga fiicnaanayaa <clears throat> mar walbana cudurka oo laga hortagaa wuxuu ka fiican yahay cudurka markuu kugu dhaco daaweynta la daaweeyey <coughs> culimada muslimiinta dibu nabawiga wax ka qorana way sheegaan arrintaa laftirkeeda <coughs> alimaam ibnu lqayim kitaabkiisan zaadulmacaadkana qeyb ka mid ah ah dibu nabawiga waa ku sheegaa <coughs> qeybta kale waxa ay tahay shaksigu haddii uu xadiidkan ku dhaqmo ee cuntada uu yaraysto ee cuntada uu yaraysto qalbigiisi ayaa toosayo xifdigiisaa fiicnaanaya aakhiradiisana waa u hagaagaysaa bikhilaafi haddii uu cuntada iska badiyo hurdo u baahan baahanayaa badan hurdo badan haddii uu galana waa <clears throat> waxa weeyaan waa waa cibaadaad badan ma samayn karaayo <clears throat> wacan abi umamata iyaas bni thaclabata alansaariyi alxaaritiyi radia allahu canhu qaal dakara asxaabu rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalama yowman <clears throat> asxaabtii rasuulka ayaa waxay sheegeen maalin cindahu agtiisa addunyaa bay ku sheegeen adduunyadii faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalihi wasalam <clears throat> rasuulka waxa uu yidhi alaa tasmacuun war miyaydnan maqlaynin alaa tasmacuun miyaydnan maqlaynin ina albadaadata <clears throat> <clears throat> basaasnaantu min aliimaani bay ka mid tahay ina albadaadata min aliimaan laba jeer buu ku celiyey yacni ataqaxula qalalnaanta qofku inuu qallalan yahay adduunyada yaraan adduunyada uu yaraysto darteed ou la qallalan yahay rawahu abu daawuud <clears throat> marka qaraxamukalla marka qallalnaantu maaha inay iyada ilaahay loogu dhowaanayo lagu caabudayo waxa ay tahay dee adduunyadii aakhira laga dooranayo qofka uu ka dooranayo adduunyada uu yaraysanayo taas weeyaan waxa <clears throat> waxa ilaahay loogu dhawaado <clears throat> albadaadatu bilba almuwaxadati baa la akriyay baa la haldhibiceeyey wadaalayni laba daal almucjamateyni ee la dhibiceeyey mid kasta wa hiya badaadaduna rahaahatu lhay-ati hay-adii oo fool xumaa oo yacni waxaa weeyaan basaasnaato wa tarku faaqiri libaasi iyo dharka kiisa aadka u qaaliga o quruxda badanoo laga tago wa ama ataqaxulu fabilqaafi walxaa-i qaaf iyo xa ayaa la akhriyey qaala ahlu lugati waxay dhaheen almutaqaxilu huwa arajulu waa ninka alyaabis ljildi maqaarkiisa ou qalalan yahay waa ninka yani maqaarkiisa ou aada u qalalan yahay marka alyaabis waa wasfi al baa la geliyey mudaaf ilayhi in al la geliya way banaan tahay markaas oo kale maxaa yeele wasfiga idaafadaana waa idaafadii lafdiga ahayd nacam ayb min khushuunati alcayshi darteed yani jirkiisa ou laqal maqaarkiisa ou la qalalay nolol yani nolol adeyg darteed wa tarki tarafuhi iyo raaxo laga taga daraaddeed wa can abi cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala waxau yihi bacahanaa rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam nabiga ayaa <clears throat> ayaana diray wa amara calayna wuxuu amiir noogaga dhigay abaa cubaydata radia allahu canhu abuu cubaydata bnu ljaraax ayuu noogaga dhigay eh, amiir natalaqaa cira alqurayshi waxaa laga qaadanayaa nebigu markuu dad diraayo sahan ama safar oo u diraayo amiiruu u sameey jiray si kelmadoodu aysa isku khilkhilaafin khilaafku wax shar badanoo fiican ma wax shar badan weeyaan mana fiicna sidaa darteed nabiga sal alla ly slam wuxuu faray saddex haddii ay safar gelayaan amiir inay samaystaan si markay hadhow tashadaan talada ugu dambeysaa mid ayaga kamida oo ugu gooyo oo wixii u gooyana ay ku raacaan ee tala la-aan un dad isku iska raaraco oo isku dhegan mar walba wax fiican ma aha nacam haddii marka saddex safar ku jirta saa la leeyahay waxaa kaga sii owleysan yacni waxa ay tahay dadku inay marka amiir yeeshaan oo yacni amiir siyaasadooda iyo maamulkooda iyo yacni kala dambeyntooda iyo amnigooda iyo xuduudda xifdinteeda iyo waxaasoo dhan yacni amiir hal ah oo ay yeeshaan oo ahluxalli walcaqdiga ay samaystaan waa waajib arrin waajib sharci ah weeyaan weliba nacam ayb marka taa waxaad garanaysaa marka eh, nebigu marka dad markuu safar ahaan eh, eh, yani ciidan ahaan markuu dirayana nin amiiru u samey jiray si ays isku khilkhilaafin oo kelmadoodu nin walbaa yacni ra'yigeygaa toosan iyo ra'yigeygaa toosan xaggii xagga aan loo kala marin wa amara calayna abaa cubaydata ayuu amiir nooga dhigay radia allahu canhuna talaqaa xaal aan la kulmayno <clears throat> ciiran yacni safar oo liqurayshin quraysh u sugnaaday inagoo marka safar quraysh ay wadato banaanka ugu baxayno si aan ula kulanoo kula dagaalano <clears throat> wazawadanaa wuxuu zaad noogaga dhigay noo sahaysiiyey jiraaban jiraab oo min tamrin timira dambiil timirana waana sii siiyey sahay buu noogaga dhigay lam yajid lanaa nooma helin hayrahu jiraabkaas waxaan ahayn fa kaana abuu cubaydata abuu cubayde waxa uu ahaa yucdinaa inuuna siinayo tamratan tamratan timir timir ayuu noo siinayo abuu cubayda marka amiir weeyaan isagii baa dadka xu qaybinaya hal hal timir buuna siinayay buu yihi ayb markaasuu wuxuu yidhi <clears throat> faqiila waxaa la yidhi kayfa sidee baad kuntum ahaydeen tasnacuuna bihaa halkaas timir maxaad ku samey jirteen hal hal markii la idiin siiyo hal timir maxaa ku samey see yeeli jirteen qaala waxau yidhi namusuhaa waan dhuuqi jirnay kamaa yamusu sabiyu sabiga sida uu wax u dhuuqdhuuqo cunuga yar oo kalean u dhuuqdhuuqi jirnay uma nashrabu calayha waan cabi jirnay min almaai biyaan ku cabi jirnay marka intaan muud muudsanno dhuuqdhuuqno ayaan biyo ka dabagey jirnay ku cabi jirnay fatakfiinaa way nagu filnaaneysay yowmanaa maalinkeena ila leyli ilaa habeenkii laga gaaro waa nagu filnaanaysay wa kunnaa waxaanu ahay nadribu bicisiyinaa nadribu inaan ku garaacayno aan ku dhufanayno bicisiyinaa ulaheenna alkhabata geedaha marka caleemaha leh geedaha caleemaha leh ayaan ulahan uga soo daad intaan ku dhufanan caleemaha kasoo daadsan jirnay <clears throat> uma nabulluhu waan qooy jirnay bilmaa-i biyo ayaan ku qoyn jirnay fana'kuluhu waan cuni jirnay caleentii marka qaala waxau yihi wandalaqnaa waan tagnay calaa saaxili lbaxri badda xeebteedaan tagnay faindalaqnaa waanu tagnay calaa saaxili lbaxri badda xeebteedaan tagnay fa rufica lanaa waxaa naloo soo koryeelay calaa saaxili lbaxri badda xeebteeda waxaa naloogu soo koryeelay ka hay-ati alkathiibi oo kale wax yacni bacaad u eg ka hay-ati alkathiibi bacaad oo kale addakhmi ee weyn bacaad weyn oo kale wax ah ayaan xeebta ka aragnay oo nalagu tusay fa ataynaahu waan u nimid fa idaa hiya waaba iyadoo daabatun waa xayawaan fa idaa hiya waaba iyadoo daabatun daabad tudcaa lagu magacaabo alcambara daabad cambar la yiraah weeyaan nacam faqaala waxa uu yihi faqaala abuu cubayda abuu cubayda waxa uu yidhi meytatun waa baktitan buu yihi uma qaala markaasu haddana wuxuu yidhi laa maya ah, buu yihi bal ee naxnu annaga rusulu rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulka ergadiisaan nahay uu soo diray wa fii sabiilillahi ilaahay jidkiisana waa ku taaganoo jihaad baan ku jirnaa waqad idurirtum waana la idiin dhibaato geliya waxaad cuntaan ma haysataan fa kuluu cuna buu yidhi marka daruuro ku cuna marka nacam safarna waa ku jirtaan waxaad cuntaanna ma haysaan cuna buu yidhi marka fakuluu cuna faaqamnaa waan nagaanay calayhi kaas korkiisa xayawaankaas daabaddaas shahran bil ayaan kor fadhinay oon ku nagaanay yacni wa naxnu anaguna halaahu mi-atin saddex boqol oo nin baan ahayn xataa saminnaa ilaa aan ka naaxnay walaqad ra-aytunaa waa is arkaya buu yihi naqtarifu inaan yacni sacabaysanayno yacni aan aan aan daranayno <clears throat> walaqad ra-aytunaa waan is arkaynay naqtarifu inaan yacni sacbaysanayno sacabka ku dhuranayno min waqbi caynihi ishiisa godkeeda bilqilaali ayaan ku dhuran jirnay bilqilaali ashuumo adduhna subag ayaan ka dhuri jirnay nacam yacni daabadaa isheeda dhexdeeda godka isha ayaan waxaan kasoo dhuri jirnay yacni ashuumo wax dhan oo subag abaan kasoo aan kasoo dhuri jirnay wanaqdacu minhu waxaanu kao wanaqdacu minhu waxaan ka goyn jirnay alfidara yacni alqitaca gaballo gaballo ayaan ka gogoyn jirnay hilib ah gaballo ayaan ka goyn jirnay hilib ahoo ka thawri dibi oo kale la eg nacam gaballo yacni dibi la eg oo kale ayaan ka goyn jirnay hilib ah ow amase ka qadri thawri dibiga oo kale dhan walaqad akhada minaa abuu cubayda abuu cubayda wuxuuna walaqad akhada wou qaaday minaa abuu cubaydata abuu cubayda minaa anaga xaggeena wuxuu ka qaaday halaathata cashara rajulan saddex iyo toban nin fa aqcadahum wou fariisiyey fii waqbi caynihi bahalkaa yacni ishiisa duleelkeeda godkeeda ayuu fariisiyey saddex iyo toban nin wa akhada dilacan wa akhada wuxuu soo qaaday dilacan ayuu soo qaaday feer oo min adlaacihi feerihiisa ka mid ah fa aqaamahaa waa istaajiyey labada daraf feertu waa qalloocdaa dabcan marka darafna halkaabuu dhigay darafka kalena halkaas kale nacam marka qaanso camalaato feerta u samaysan fa aqaamahaa waa istaajiyey huma raxala wou raray acdama baciirin rati midka ugu weynin badan ayuu raray oo macnaa annaga macana aadan wadanay fa mara min taxtihaa fa mara wuxuu maray ratigii min taxtihaa hoosteeda uu maray nacam ayb waa bahal ilaahay yani bahallada ilaahay un uu abuuray awoodda alla un ku tusaayo weyaan nacam ayb haddaad istiraa marka bahalkan adduunku noocow ka yahay iyo hadda muxuu yahay iyo bahal sidaan oo kale lama sheegin iyo de bani aadamku muxuu ogyahay cilmigiisa dhana maxduud aho yare maalin walba waxba u ogaadaaye haddii intuusa wax ogaanin ka hor jaahil ma ahayn marka jaahil bau ahaa nacam bahalkaasa hadda la ogaaday mathalan waxaa lagu leeya bahal bahalkaasa soo baxay adduunyadaa lagu arkay meel heblaaya lagu arkay de intaan lagu arkin waa jiray jaahila ka ahayd adiga marka nacam marka dadka ka dhigaaya yani iktishaafaaadkan hadda dadku ay sameeyaan yani dadka ka dhigaayo yani wax weyn oo waxyigiina aan wax macnaba us agtooda la ahayn waa qaldan yihiin fa aqaamahaa waa istaajiyey uma raxala wuxuu raray acdama baciirin rati midka ugu weynin badan oo macnaa inaga nala jiray famara min taxtihaa hoosteedu maray watasawadnaa waa ka sahay qaadanay min laxmihi hilibkiisi ayaan ka sahay qaadanay wa waanu sahay qaadanay min laxmihi hilibkiisa washaaiqa ayaanu ka sahay qaadanay gabalo badan oo yacni hilib yacni dareeris ah oo qallalan ayaan ka qaadanay badan falamaa qadimna almadiinata madiina markaan galnay ataynaa rasuulallahi baan u nimid sala allahu alayh waali wasalama fadakarnaa dalika lahu arrinkaabaa nebiga u sheegnay faqaala waxa uu yidhi huwa risqun waa risqi akhrajahu llaahu lakum alla uu idiin soo bixiyey ee fahal macakum ma wadaan oo ma idinla socdaa oo maciina ma yahay min laxmi iyo hilibkiisa shay-un waxma ka wadaan fa tudcimuuna a anaga na quudisaan markaas aad wax naga siisaan marka hadda iyagana qalbigoodii hadal ahaanna nebigu waa ugu iftooday inay xalaal u tahay ficil ahaanna qalbigooda uu sii dejinayo isagii hadduu cunaada war dambe ma laha nacam waxaa dhici karta marka bahalkan bahal badda kasoo baxay inuu ahaa dabaalka badda markuu kasoo baxana de waa iska xalaal nacam ayib uxila lakum sayd lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaara ilaahay waa ka dhahay marka wa طacaamuhu wixii badda ku baktiyo dhan waa iska xalaal weeyaan nacam waxa uu yihi marka fadakarna marka abu cubayda asaga marka hore ijtihaad b ayuu ku sameeyey sidaan ijtihaadkiisi in waafaqay fa arsalnaa ilaa rasuulillaahi rasuulkaan aan xaggiisa u dirnay minhu yacni xayawaankaas yacni hilibkiisa qeyb ka mida fa akalahu waa cunay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waxaa laga qaadanayaa marka xaalka asxaabta siduu ahaa iyagoo jihaad ku jiro haddana in yacnii jiraab timira inta la siiyo baxa oo ilaa iyo xeebta taga nacam oo yacni masaafaad dheer qaada oo dagaal ayagoo ku jiro haddana intaa un inay yani biyahaas iyo wixii kaloo ay iyo timirtaas markay iyaguna intaas ilaahay ku tala saarteen oo ay intoodaas ku qanceen dee ilaahay risqi buu siiyey nacam risqi baa ilaahay subxaanahu watacaala oo usoo kaxeeyey marka qofkii ilaahay ku kalsoonaado amarkana siduu yahay u qaato risqi baa ilaahay siiy waa ilaahay waa u fududaynaya dabcan waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib aljiraabu wicaa-un weeyaan laakiin haddaad cagsi isticmaasho amarkii alle inta diido nahyigii ilaahay korto ood istiraawo risqigii ku dhaafi lahay bal horta ka daba orod oo yacni risqi aan lagu risqiga intuu ku dhaa midaan laguu qorinba soo qabo oo wej xaaraama iyo waxaa rabta risqiga ku raadi haddaa istiraadid inti in yani inta ilaahay kugu talagala ka badan ma keenaysid nacam wax kalena ma ma laha nacam bal nabiga sal alla ly slam wuxuu yidhi ina ina ruuxa alqudusi nafata fii rawci ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqahaa alaa faajmilu طalaba fi risqi faina maa cinda allahi laa yunaalu bilxaraam ow kamaa qaala sal l ly slam waxa uu yihi jibriila wuxuu igu afuufay oo ii waxyooday yacni naf inaysa dhimanaynin ilaa ay risqigeeda ka dhammaystirato ee warhooy waxa uu yihi faajmilu طalaba fi risqi habka risqiga aa u raadinaysaan wanaajiya oo xalaal ku raadsada wax ilaahay idiin qora maba weynaysaane ee ilaahay agtiisa waxa ah xaaraan laguma gaaro ayb marka qofku hadduu is yiraahdo soo qabo un soo qabo waxba ha fiirinin waaba lagu sii ciriirinayaa noloshaa ciriiri looga sii dhigaa nacan laakiin hadduu amarka alla iska qaato intii ilaahay ugu talagalay markau u timaado xalaala qaato in kalena ilaahay isagaa siinaya nacam ayb man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan dayiba nolol fiicana ilaahay nooleynaya aljiraabu wicaaun weyaan weel min jildin harag ka samaysan macruufun la garanayo jiraabka wahuwa bikasri ljiimi jiimkoo la hoos dhigo wa fatxihaa iyo kordhigeeda jaraab walkasru afsax hoos hoosdhigaase fusxanimo badan qowluhu namusuhaa uu yihi bifatxi lmiimi miimkoo la kordhigo weeyaan namusuhaa namasuha namasuhaa <clears throat> <clears throat> mas iyo masu waalkhabatu waraqu shajarin geed caleemihiis weeyaan macruufin la garanayo ta'kuluhu libilu geela ou cuno walkathiibuna attallu kathiibkuna waxaa weyaan attallu min alramli buur taagga yar ee bacaadka ah ayaa tal ayaa la yihaha kathiib waalwaqbu bifatxi lwaawi waawdoo la kordhigo wa iskaanilqaafi qaafka oo la reebo bacdaha ba-un muwaxadatun ba la hal dhibiceeya ayaa ku xigto wa huwa nuqratu lcayni weeyaan isha duleelkeeda waalqilaalu aljiraaru waalqilaaluna aljiraaru ashuumada waa waalfidaru bikasri lfaa-i wa fatxi daali weyaan alqiacu wasnan wa macnan saas alqiacu <clears throat> raxala albaciira bitakfiifi lxaa-i xaadoo la yacni fududeeyo raxala la yidhaha ay jacala calayhi araxla rarkiibuu dul saaray waa raray yani geeliibu ratigiiba wuxuu kor saaray raxligii raxligiibuu kor saaray alwashaa'iqu bishiini lmucjamati shiin la dhibiceeyey walqaafi iyo qaaf allaxmu hilibka weyaan alladii kaas oo uqtudica la googooyey liyuqadada minhu si loo dareeriyo oo hilib yani hilibkan yani oodkaca oo kale laga dhigto hilibka marka la qalajiyo isaga dhan xariga camal laga dhiga la googooyo la dareeriyo si muddo dheer oo u siiyey <clears throat> usii yani saalix ugu ahaado in la cuno wa can asma'a binti yaziida radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana kummu qamiisi kaana kummu qamiisi rasuuli llahi sala alla slam ila rusqi kaana wuxuu ahaa kummu qamiisi rasuulillaahi rasuulka sala allahu alayh ali wasalam qamiiskiisa kumkiisa ila arusqi ilaa iyo curcurka halkaas yacni meeshaas calaa casha iyo gacanta udhexayso ee kala goyska ah meesha saacadda lagu xirto halkaasuu ku ekaay qamiiska rasuulka sal ll ly slam rawaahu abu daawuuda watirmidiyi waqaala qaala xasan alrusuqu bisaadi baa la akriyey waalrasqu bisiinina waa la akriyay aydan huwa almifsalu waa kala goyska ama kala baxa bayna alkafi calaa casha iyo wasaacidi xoogga ay ku kala baxaan meeshaa marka kala goyskaas waay <clears throat> calaa casha iyo gacanta kala goyska u dhexeeyo weyaan meesha gacantu calaa cashuka saacadda lagu xirto ee micsamkana la yihaaha wacan jaabirin radia allahu canhu qaal marka tani waxay keenaysaa nabiga sala alla ly slam dharkiisu inuu dhar yani lagu kibro iyo uunan ahayn dhar qamiiskiisa iyo yani kumkuna waxaa weeyaan gacanta qamiiska halkaas ku ekaa wacan jaabiri radia allahu canhu qaal inaa kunaa yowma alkhandaqi naxfiru inaa anagu kunaa waxaanu ahayn yowma alkhandaqi maalintii khandaq naxfiru inaan qodayno dhufayskii godkii baan qodaynay dhufays baa la qodanaya dabcan marka godkii baan qodaynay buu yidhi fa caradad waxaa soo banbaxday kudyatun dhagax yacni meel yani sidii yani buur camal wax ah oo dhagax ah ayaa soo baxday dhulka ka meel adag fa caradad waxaa soo baxday kudyatun dhagax adag baa soo baxday shadiidatun adag fajaa-uu ila nabiy nabigay ula yimaadeen sala allahu alayh wali wasalam faqaaluu waxay dhaheen maa yani dhagaxii inay soo qaadeen oo nebiga u keeneen maaha dhagaxii dhulkuu ku dhegan yahay ma soo qaadaya nacam nabigay u yimaadeen waa iyada darteeday nebiga ugu yimaadeen sal alla ly salam faqaaluu waxay dhaheen haadihi kudyatun weeyaan caradad way soo banbaxday filqandaqi dhufayskii bay ka soo baxday fa qaala waxa uu yidhi ana aniga ayaa ana anigu naasilun mid degayaan ahay buu yidhi marka nebigii waa degay uma qaama waa istaagay wa batnuhu markaa dabcan de waxaa weye shaqow nebigu qabanaya baashiibu inuu jebiyo rabaa dhagixi markaa waxa uu yidhi uma qaama waa istaagay <clears throat> walxaal batnuhu calooshiisuna macsuubun ay tahay mid la duubay lagu xiray bixajarin dhagax lagu xiray wa istaagay marka calooshiisiio dhagax ku xiran buu istaagay nabiga sal alla ly slam yacni baahi darteed ayuu caloosha dhagax ugu xirtay si dhabarkii iyo yacni iyo calooshii ay miisaankoodu isula ekaadaan haddii kale calooshi waxaa weeyaan waa si fiican isugu dhacaysaa walabisnaa waa nagaanay buu yidhi marka halaathata ayaamin saddex maalmood baan ku jirnay meeshaasan ku nagaanay laa naduuqu aanan dhadhaminaynin dawaaqan wax cunta aanan dhadhaminin fa akhada anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wou qaatay almicwala garweyntiibuu qaatay garweyntii buu qabsaday fa daraba waa garaacay waa ku dhuftay nabiga sal ll ly slam fa caada wuxuu ahaaday kathiiban buu ahaaday yacnii bacaad ahyala aada u jilicsan bacaad jilicsan bay noqotay nacam garweyntii buu qaatay waa ku dhuftay ilaahay mucjizo uga muujiyey dhagaxii wuxuu noqday sidii bacaad jilicsan ow ahyama ama jilicsanba faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow i-dan lii i-idin ilalbeyti guriga i-idin aan gurigii aadee ilaa meesha dhufayska ay ka qodayaan waa un madiino un agagaarkeeda marka gurigii aan taga idin iyo fasax wuu rasuulka ilaahay <clears throat> saxaabaduna hadda markay jihaadka ku jiraan ama yacni shaqa nebigu ay la joogaan ma iska bixi jirin ilaa iyagoo idin nebiga ka qaata maahne sala allahu caleyh ali wasalam <clears throat> faqultu waxaan idhi buu yii waa ii idmay baa marka meeshii ku jirtay faqultu waxaan idhi limra-atii xaaskayga ra-aytu binnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxaan ku arkay shay-an wax maa fii dalika sabrun aan loo adkaysan karin maa fii dalika kaagaas dhexdiisa ma aha nin sabrun adkaysi yacni wax loo gegsan karo loo adkaysan kara wax aan ahayn ayaa nebiga dhexdiisa ku arkay fa cindaki shay-un ee agtaada wax ma yaalaan wax cuntaa ma haysaa fa qaalat waxa ay tiri cindii shaciirun wa canaaqun cindii aniga agtayda waxaa ah shaciirun xoogaa heed ah shaciir iyo wa canaaqun iyo waxaryar waxaryar iyo xoogaa marka heed ah shaciir ah nacam ayib marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka in nabiga caleyhi salaatu wasalaam xaalaadka qaar ay soo mari jireen baahi daran heer oo caloosha dhagaxyo ku xirto ibnu xibbaan isaga wuxuu yidhaahdaa waa diidaa oo xadiid oo xadiidkii siyaamka ku saabsanaa ee nabiga sal alla ly slam markii wuxuu ka reebay asxaabta inay xiriiriyaan soonka dhowr maalmood oo soona inay isku xijiyaan oon afru udhexaynin waa kii ka reebay markaasay dheheen innaka tuwaasilu rasuulka ilaahi adigaba waa isku xiriirisaa soonka markaasuu wuxuu yidhi innii lastu ka hay-atikum ani idinkoo kale ma ah innii abiitu yudcimunii rabbii wayasqiinii aniga waan baryayaa buu yihi rabbigaybaa iquudiyo rabbigaybaa iwaraabiyo markaas xadiidkaasa wuxuu daliil u yahay buu yihi nebigu inuusan gaajo arkin axaadiidtan marka caloosha nebiga inuu dhagax ku o dhan marka isaga wuxuu yidhi waa waa laga xoog badan yahay kuwan baa ka xoog badan bu kan baa ka xoog badan axaadiidtan marka nebiga inuu dhagax ku xirtay calooshiisa waaba manduuq kanna waa isaga fahamkiisa waa isaga kan ka fahmay cuntada nebiga la quudinayo iyo cabitaanka la siinayo uu sheegayo ma ahan yacni cunto le maba soomana qofka hadduuba cunto cuneen ma og tahay marka cuntada la siinayo waxa ay tahay arwaaxda nebiga ayaa waxyiga iyo munaajaadka ilaahay iyo iyo ilaahay subxaana watacaala hadalka uu la hadla yani uu la faqaayo iyo ayaa ruuxdiisay quud u ahayd marka ruuxdiisu markay quudkaas hesho cunto iyo nebiga sala allahu alayh waali wasalam marka waa baahi iyo waxaas waxba dhib uma arkayn waa ka waa adkaysiba oo u yeelanaya ee maahan cunto maadi oo markaa nebiga la siinayo oo cunayo ma aha hadduu cunto cuni lahaa soonba maba u jiraan nacam ila soonka iyo cunto cunka waa iska soo horjeedaan marka isagaa marka ibnu xibbaan si ma xadiidka fahamkiisana waa yani waa wa waa sidii saxiixa ahayd uma aanu sheegin uma aanu qaada uma aanu fahmin xadiidtan kalena marka waa waa ku diiday waa ku radiyey marka xaafidku waa waa fatxi uu ku sheegaan marka xadiidkan wuxuu daliilaya marka nebiga in dhagaxyo ku xiran jiray baahi darteed fa qaalat waxay tihi cindii shaciirun wa canaaqun baa agteeda a shaciir iyo waxar fadabaxtu alcanaaqa buu yihi jaabir waxaan gowracay waxartii wadaxanad ashaciira wadaxanad xaaskaygiina waxay shiiday ashaciira shaciirtii bay shiiday xataa jacalna alaxma ilaa aan hilibkii ka yeelnay fi lburmati dherigii aan ku ridnay ilaa hilibkii intaan jarjarnay dherigii aan ku ridnay uma ji'tu nnabiya sala allahu caleyh waali wasalam nabigaan u imid waalxaal alcajiinu cajiinkiina qad inkasara ou jilcay ee markaa diyaar oo u yahay in la dubo nacam muufadii iyo wixii laga dubanay laga dubto walburmatu burmadiina burmadu marka waa sufriyadda ama dheriga iyo sida ay tahay waalburmatu burmadiina ama digsigiina bayna alathaafiy saddexda dhagaxee dhardhaarta oo u dhexeeyo o yani u saaran yahay yani yani alathaafiy waxa ay tahay saddexda dhagax ee hoosta dabka laga dhigay ee digsiga weyn marka la kor saaro ayb qad kaadad ay ku dhowaatayba tandiju inay bislaato faqultu waxaan iri uu yiri nabigaan u imid dabcan markaasoo waxaan iri buu leeyahy ducayimun cunto yar oo li aniga ii sugnaatay ayaa jirta rasuulka ilaahay ee soo bax faqum istaag anta adiga yaa rasuul allah iyo wa warajulun nin ow rajulaani ama laba nin adiga iyo nin ama laba nin soo baxa nacam cunto yar ayaa guriga taalloon hayaaye qaala waxa uu yihi kam huwa waa waa imise buu yiri wax aada haysaa fadakartu lahu waan u sheegay fa qaala waxa uu yidhi kathiirun dayibun kathiirun waa huwa isagu kathiirun weeyaan waa wax badan dayibun oo haddana wanaagsan oo barakaysan qul lahaa waxaa ku tiraahdaa xaaskii laa tanzic ilburmata digsiga ha ka dhigin yacni dabka ha ka dhigin laa tanzic ha dhigin oo ha siibin alburmata ee dheriga wala alkhubza muufadana min atanuuri ha ka bixinin tinaarka xataa aatiya ilaa aan ka imaado aniga fa qaala waxa uu yidhi marka nabiga sal ll ly slam quumuu istaaga faqaama almuhaajiruuna waalansaaru muhaajiriintii iyo ansaartii ayaa istaageen fadakhaltu calayhaa xaaskii baan usoo galay fa qultu waxaan idhi wayxaki yacni kelima naxariis iyo yacni gacaltooyo iyo un hadda loola jeedo saa tusaysa weeyaan nacam wayxaki naxariistaada eh jaa annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nabigii waa yimid waalmuhaajiruunana waa yimaadeen waalansaaru ansaartiina way timid iyo waman macahum iyo waxa la jiraba qaalad waxa ay tiri hal sa'alaka ma ku su-aalay waa meeqa cuntadii iyo waxaas wax kaa weydiiyey qultu waxaan idhi nacam haa qaala waxa uu yidhi marka riwaayadka qaar baa waxay tilmaamayaan markaas inay yacni ay tiri allahu warasuuluhu aclam nacam naxnu aclamnaa bimaa cindanaa riwaayadka qaar saasay tiri ilaahay ee rasuulkiisaa ku aqoon badan annaga wixii agteenna yaalay waa sheegnay bay tiri nacam ayb jaabir marka waxa uu yidhi riwaayada kale waxay leedahay fakashafat canii qaman shadiida murug daran iyo iga fayday buu yiri nacam iyadii marka cunto yar buu guriga uga soo kacay marka ama wuxuu is yidhi marka xanaaq iyo dusha kaala dhacdaa marka nacam ayb allah lmustacaan qultu waxaan ihi nacam qaala waxa uu yihi udkhuluu gala walaa tadaaqatuu ha fa jacala yaksiru lkhubza fajacala nebigu wuxuu gudagalay yagsiru inuu jebinayo alkhubsa muufada wayajcalu uu yeelayo calayhi muufada korkeeda allaxma hilib uu saarayo wa yukhamiru markaa uu daboolayo alburmata dherigii watanuura iyo tinaarkiiba uu daboolayo muufuu kasoo bixinayaa jab hilib buu saarayaa labadaba waa daboolayaa tinaarkii iyo dherigiiba idaa akhada minhu haddii uu kasoo qaado wa yuqaribu ilaa asxaabihiba u dhaweynayo uma yanzicu markaa waa waa sii waa wa yuqaribu waa u dhaweynayay ilaa asxaabihiba ayuu u dhaweynayey uma markaa dabadeed yanzicu waa yacni siibayay oo yacni dherigiiba wadana dabka intuu ka qaado sidii oo kale yeelayay falam yazal kama zuulin yaksiru inuu markaa yacni uu falam yazal kama zuulin yaksiru inuu jebinayo muufadii wayaqrifu uu darayo xataa shabicuu ilaa ay ka dhergeen <clears throat> xataa shabicuu ilaa ay ka dhargeen wabaqiya minhu oo wax ka soo haray weliba faqaala waxa uu yihi kulii cun haadaa kan wa ahdii hadiyey oo dariskii iyana usii hadiyey fa ina annaasa dadka asaabathum majaacatun gaaja asiibtay nacam dadkii gaaja asiibtay sii gaarsii buu yihi muttafaqun calayhi xadiidkii bukhaari iyo muslim baa soo saareen ayb wa fii riwaayatin riwaayo waxaa iyadana ay ahayd dhexdeeda ah qaala jaabirun jaabir waxa uu yidhi lamaa xufira alkhandaqu khandaqii markii la qoday dhufayskii ra-aytu binnabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga waxaan ku arkay khamasan bogdoobnaan yacni gaajaan ku arkay fankafa'tu waan gadoomay oo waan laabtay ila imra'atii xaaskaygaan u tegay faqultu waxaan idhi hal cindaki shay-un agtaada wax ma ahaadeen fa innii ra-aytu birasuulillahi sala alla ly salam nabiga waxaan ku arkay khamasan shadiidan baahi daran fa akhrajat ilaya waxay iisoo bixisay jiraaban jiraab fiihi saacun hal suus oo ku jiro min shaciirin ah shaciir ah walanaa waxaa noo joogtay oo noos ooaan lahayn buhaymatun wa xar yar daajinun oo guri joogto ah fadabaxtuhaa waan gowracay wa daxanat ishaciira iyadana shaciirtii bay shiiday fa faragad way dhammaysay ilaa faraagii maca faraagii yani markaan aniga dhammeeyey qalidii iyo howlihii aan ka baxay iyaduna cajiinkii hawshiisii waa dhammaysay ayb waqadactuhaa waan jarjaray fii burmatihaa baan ugu jarjaray yacnii dherigii dhexdiisii uma wallaytu waan jeestay ilaa rasuulillahi rasuulka xaggiisaan u aaday faqaalat waxa ay tihi laa tafdaxnii birasuulillaahi rasuulka ilaahay ha igu caabaynin iyo waman macahu dadka la jiro fa ji'tuhu waan u imid buu yidhi marka nebiga fa saarartuhu hoos baan ugu sheegay dhegtaan ugu sheegay yani faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow dabaxnaa waxaan gowracnay buhaymatan lanaa waxar yar oo noo joogtay wadaxanad xaaskeygiina waxay shiida saacan suus oo min shaciirin shaciir ah fa tacaala kaalay anta adiga iyo wa nafarun macaka jamaaco yar oo kula socota imow fa saaxa rasuulullahi sal ll slam rasuulkii waa qayliyey marka fa qaala waxa uu yidhi yaa ahla alkhandaq war dadka khandaqa iyo dhufayska ku jirow oo yacni dhufayska qodayow ina jaabiran jaabir qad sanaca wuxuu sameeyey su'ran martisoor jaabir martiqaad buu sameeyey faxayahalan bikum ee kaalaya faxaya halan bikum tacaalow kaalay ayuu yihi nacam faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxauu yihi laa tunzilunna ha dejinina burmatakum dherigiina walaa takhbisunna ha muufeynina cajiinakum cajiinkiina xataa ajii'a ilaa aan ka imaado faji'tu waan imid wajaa-a nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigii waa yimid yaqdumu nnaasa dadka uu soo horkacayo xataa ji'tu imra'atii ilaa aan xaaskayga uga imid faqaalat waxay tiri bika wa yani waa la muranto adiga adiga yani adaasaana yeelo waa na ceebaysay saas baadna yeelaysaa bika wabika bay tiri faqultu waxaan idhi qad facaltu waan sameeyey alladii qulti wixii aad tiri waa yeelayo waa sameeyey fa akhrajat cajiinan cajiin bay soo bixisay fa basaqa fiihi nebiga waa ku candhuuf tufay nacam wa baaraka nebigii waa barakeeyo ilaahay buu bariyey in ilaahay barakeeyo nacam de nebiga candhuuftiisa dabcan waana dadku yacni asxaabtu waa ismari jireen dhididkiisa waa barakaysan jireen oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam yacni way barakaysan jireen asxaabta rasuulka xadiidkii dheeraa sulxulxudeybiyana waa ku jirtay nacam laakiinse cid kale oo sidaas oo kale loo barakaystay bacda nebi sala allahu alayh waali wasalam ma hayno ninkii hay waa noo sheegi karaa nacam soo ma garanin <clears throat> nebiga ka gadaale dadka abuubakara ugu fadli badnaa cid abubakar ka fiicnayd oo ka fadli badnayd ma jirin hal meel oo lagu haayo ma jirto abubakar dhididkiisa iyo candhuuftiisa laysmarmariyey iyo lama haayo dhididka abubakar iyo candhuufta abubakara laysmariyey lama haayo ninkii marka axaadiidtan yidhaah waxaa laga faa-iideysanaa xadiidkan inta keeno yidhaahdo waxaa laga qaadanayaa in dadka saalixiinta iyo awliyada candhuuftooda laysmarmariyo oo la cuno de asxaabu rasuulilaahi ayu marka yas ay fahamkii asxaabta rasuulka waxba uma arka ninkaas kiisaa uga fiican fahamkii asxaabtaw kiisa ka doortay maxaa yeelay asxaabtii rasuulka baraka ma diidi lahayn nacam abubakaray ka qaada lahayn cumaray ka qaada lahayn lama haayo waa la waayey nacam ayb waxaan arkaya marka wadaad soomaaliya atabaruk kitaab la yiraahdo qoray laga yaaba inuu meelahan iyo yaalyaalana in la keenkeeno waxa uun baa waxaa weeyaan axaadiidtan iyo kuwaasuu soo aruurinaya waa ka nebiga waa la barakey nebiga barakadiisa iskuma haysano nacam candhuufta nebiga in la barakaysan karo iyo dhididkiisa in la barakaysto iyo waxaan isku hayna ma aha nacam ee adiga taada in la barakaysan karaa laysku hayaa nacam ayb inaad daliil u keentaa la rabaa soo ma garanin qaala sheekh fulaan iyo hebel hasaan yiri iyo shiikaasaa kitaab hebel ku qoray iyo daliil ma aha masalada hadday masale tabarug ay joogto maa macna tabarug awalan tabarug waxay tahay dalabu lbaraka min shayin baraka in la dalbado shay laga dalbado waxaa shuruud u ah marka shaygan marka baraka laga dalbanaa horta inay ku jirto in waxyi ay ku caddaato horta inay baraka ku jirto candhuuftiisa qaala allahu qaala rasuuluhu baa la rabaa haddii kale waxay noqonaysaa wax kasta qof kasta wuxuu barako u arko meel allaale meeshuu is yiraa barakaa taalin oo iska qaato nacam saasaa imaanaysa nacam adiga ma ogid geedkan inay barako ku jirto shaksigan inay barako ku jirto maa nacrif annaga ma garan karno ilaahay rasuulka inay noo sheegaan ma ahn ma ahani nebiga isaga isagaa loo waxyoo jiray candhuuftiisii dad ismarmarina hadduu ka aamusay candhuuftiis inay barako ku jirto isagaa noo caddeeyey taqriirkiisaa nagu filan laakiin in cid kale candhuuftooda ay barako ku jirto ficilkaas la sameynayo ma hayno haddaad rabto inaad culimo barakaysato cilmigo cilmiga ka qaado cilmiga saxiixa ka qaado kuna dhaqan barakada culimmada la sheegayo waxa ay tahay waxay ku jirtaa waxa ay sheegayaan qaala allahu iyo qaala rasuuluhu iyo yacnii waxa fiican oo looga daydo ilaahay rasuulkiisa ay jecel yihiin looga daydo khayrka adig kaasoo geli kara taas waay nacam soo ma garani ayb marka waxaan kaloo marka candhuuftan kaloo dadku marka ay yani laga dhigaayo inay yani eh, xataa baraka iyo wax jira ma aha maha tabaruga nebiga inaan diidayna marka wajaa-ana marka eh, fabasaqa fiihi wabaaraka uma camada ilaa burmatinaabuu u qasday dherigeennii fabasaqa fiiha waa ku tufa isagana wabaaraka waana barakeeyey uma qaala waxa uu yidhi idcii khaabisatan waxaad u yeertaa mid wax muufayso muufada dubto faltakhbis macaki ha kula dubto muufadii waqdaxii min burmatikum walaa tunsiluuha burmadiinana waxaad hadejinina oo ka dardara waqdaxii ka dara min burmatikum dherigiina xaggiisa ka dara oo maraqii hilibkii ka dara walaa tunsiluuha dabka ha ka dejinina wahum iyaguna alfun bay ahaayeen kun fa uqsimu billaahi raawigii wuxuu yihi ilaahay baan ku dhaaranayaaye la-akaluu way cuneen kunkii xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen wanxarafuu ay ka gadoomeen wa ina burmatanaa walxaal ina burmatanaa dherigeennana la taqidu ay karkarayso oo dabkii ile dabkii uu saaran yahay ma ogtahay maraqii iyo hilibkii uu badbadaya ou karkaraya markaa kamaa hiya siday ahayd markii hore wa ina cajiinanaa cajiinkeennana la layuqbazu muufa laga dubaayo kamaa huwa sidii awal looga dubayo oo kale nacam marka waxaa laga qaadanaya nabiga sal ll ly slam mucjiza min mucjizaati rasuul sala allahu alayh waali w ayaa ku jirto oo cuntadan loo badiyey cuntadan ilaahay barakada geliyey waxay tusaysaa nebigu nebinimadiisay tusaysaa maxaa yeelay inuu ilaahay xaggiisa ka sheego inuu rasuul yahay haddana sidaan loogu gargaaro wax kale ma ku imaan karta ilaa inuu rasuul xaqa uu yahay ma ahani waana sidaas rasuulka sala allahu alayh waali wasalam maxalu shaahidkana waxaa weeyaan meesha hadda yani xaalkoodu sida uu ahaa nebiga iyo asxaabtiisa waxaan marka qofku kulamaa yani wax badan oo waxaa ku jiro khayr fara badan wuxuu ku jiraa cuntada laftu yani waxyaabaha cuntada khayrka iyo barakada u yeela waxyaabaha waxaa kamid a yacni in sunnadii nabiga sala allahu alayh waali wasalam oo kale loo sameeyo loo cuno jamaaca in lagu cuno oo dadkii yani koox koox ay wax u cunaan qofka kelikeli in kelikeliga in laga fogaado wax loo cunin waxyaabaha sunnada nebiga oo dhan barakaa ku jirto cuntadana waa ku barakoo waa ku barakowdaa khayr baa marka ku jira saas marka in lagu dadaalo qawluhu caradat kudyatun bidami lkaafi waiskaani daali wabilyaa-i almuhanaati ya la laba taxta hoos laga laba wa hiya qidcatun weeyaan waa gabal khaliidatun adag sulbatun adag oo min alardi dhulka ka mida laa yacmalu fiiha alfa'su laa yacmalu fiiha uusan ku shaqaynaynin alfa'su masaarta ama faaska uunan ku shaqaynaynin walkathiibu asluhu tallu ramli kathiibkuna asalkiisu waxaa weeyaan taagga bacaadka walmuraadu hunaa waxay tahay saarad waxay noqotay turaaban ciid naaciman jilicsan sida bacaadka oo kale wahuwa macnaa ahyala jileecuna waa macnaha ahyala walaathaafiyuna alaxjaaru axjaaru weeyaan alatii taas oo yakuunu calayha alqidru dheriga la dul saaro korkeeda uu ahaanayo tadaaqatuu tasaaxamuu laa tadaaqatuu ay laa tasaaxamuu walmajaacatu aljuucu gaajada wahuwa bifatxi lmiimi miimkao la kordhigo walkhamasu bifatxi lqaa'i almucjamati walmiimi la kordhigo qaadii miimka aljuucu baahida wankafa'tuna inqalabtu waan gadoomay warajactu waa soo laaftay walbuhaymatu bidami ilbaai tasgiiru bahmatin weeyaan wahiya alcanaaqu waa waxarta bifatxi lcayni wadaajinuna hiya alatii alifat ilbeyt waa midda guri joogta ah weeyaan oo aan yani aan foofin wasu'rina adacaamu cuntada weyn alladii kaas oo yudca annaasu ilayhi dadka loogu yeero wahuwa huwa bilfaarisiyati waa luga faarisiya waxayhalanna ay tacaalo weeyaan waa ismu ficil wa qowluhaa bika wa bikana ay khaasamathu way la dooday wasabathu yacnii way caysay liannahaa maxaa yeelay ictiqadad waxay ictiqaadisay ana aladii midka cindahaa agteeda ahaaday laa yakfiihim inaanu ku filnayn saasay u malaynaysa nacam nacam marka waxa fastaxyad waa xishootay wakhafiya calayha waxaa ka qarsoomay maa akrama allahu subxaanahu watacala waxuu alla ku maamuusay bihi maagaba nebiyahu nabigiisa oo ku maamuusay sala allahu aleyh waali wasalama oo min hadihi almucjizati daahirati mucjizadan muuqata ah waalaayati albaahirati aayaddan cad taasaa ka qarsoonayd iyada intaas yartaa ayay ku xisaabtantay taasaa keenta marka ninkeeda inay aada ula doodo iyadu waa ninkii yani waa waa ku ceebeeyey inay istiraahdo basaqa ay basaqa waa ku candhuuftufe wayuqaalu aydan basaqa halaathu luqaatin weeyaan wa camada bifatxi lmiimi ay qasada waa u qasday waqdaxi ay ay ay iqrifi yani dar oo dhumi yani dar waalmiqdaxatu almiqrafatu miqdaxadana waa weelka wax lagu daro miqdaxa waa mifcala waa masdar aala waa naam wa taqidu ay liqalayaanihaa karkarideeda sawtun cod ayaa usugnaaday wallahu aclam wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed wcala alihi w saxbi